alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtana wclimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllahu taعaalى wayajibu mutaabacaة اlimaami waxaan ku dhex jiray salaada iyo jamaacada qofka jamaacada ku tukanaya iyo axkaamteedii iyo fadlu salaat ljamaca mutaabacatu mamuumi lilimaami maamuumku inuu imaamka raaco ayaa laga hadlayaa wayajibu waxaa waajibaya waajiba mutaabacatu alimaami imaamka raacitaankiisa fi lafcaali afcaasha lagu raaco afcaasha salaada kaالrukuuci wالsujuudi والاctidaali wاljuluus bayna sajdatayn waxa weeyaan afcaasha salaada rukuucda waa ficil sujuudda waa ficil ictidaalku waa ficil ooga dambe ee ku raac daba soco maxaa la diidayaa alsabqu wاlmuqaaranatu wاtaraakhi saddexdaba lama ogolo asabqu in laga hormaro imaamkaad ka horeysaba waa almuqaarana hal masalo kasoo reebi doona hal masala ayaa la ogolaya imaamka in isku mar aad samaysaan aqwaal iyo afcaalba afcaashu iyado kuma jirtaba waxaa kaloo la diiday ataraahi imaamkii oo rukni ku jira adna rukni kale ku jirto ama rukniga labaad uu sii socdo adna aad kii koobaad ku dhex jirto arrimaha iyadana waa la diiday inama jucila alimaamu liyutama bihi xadiidkaasaa u daliila in lagu daydo dayashana waxaa la dhahaa qofka aad la garanayo inuu qofkan qofka daba socdo ku xidhay hadduu haddii taraaqi dheer ay tahay oo markuu rag luga labaad ama saddexaad marayo aad amin dambe qofkaasi mutaabaca lama dhihi karo horumarka horaa kuma jirta meesha faidaa kabara fakabiruu soo maartid waidaa rakaca farkacu qowlkiina waa la sheegay ficilkiina waa la sheegay labada marka uga dambaynaysaa idaa kabara waa qowlkii fakabiru idaa rakaca waa ficilkii farkacu marka qowlan wa ficlan adiyo imaamka fadaasa idin dhexaysa maxaa idin dhexeeya fa basa idin dhexaysa huma inay ma dhexayso wow oo mudlaquljamcigan inay ma dhexayso sabqi iyo ka horeyna inay ma dhexayso fa baa idin dhexaysa yani waa tacqiib waay tacqiib maca tartiib wayajibu waxaa waajibaya mutaabacat limaami fi lafcaali in lagu raaco walyakun ha noqdo ibtidaau ficlihi maamuumka ficilkiisa uu sameynayo bilooweeda mutaakhiran mid ka dambeeya can ibtidaayihi ibtidaa'i ficli limaami imaamka ficilkiisa samayntiisa waa inuu ka dambeeyo wa mutaqadiman waa inuu ka horeeyo maamuumku fii ficlihi samayntiisa uu shay samaynayo calaa faraaqihi faraaqi limaami imaamka dhamaystirkiisa ficilka uu dhamaystirayana waa inuu ka horeeyo ufiirsumeeshan maxaa lagu yihi liyakun ibtidaau ficlihi mutaakhiran waa waadix ibtidaau ficlihi maamuumka marku uu samaynayo ficil rukuuc sujuud bilowa uu bilooway waa inuu ahaado mutaakhiran mid ka dambeeya camaada can ibtidaa'ihi ibtidaa'ihi ficli imaami imamku rukuuc markuu sameynaayo iyo markuu ficilka sameynaya yaa dambeeya waxaa dambeeya mamuumka dambeeya liyakun ha noqdo ibtidaau ficlihi ficilkiisa uu sameynayo bilowga uu ficilkaa sameynayo mutaakhiran mid ka dambeeya ha noqdo can ibtidaa'i isku mar ha bilaabina bilowgii imaamka ka dambeey wey taa waadix wey wa mutaqadiman haddana mamuumka waa inuu horeeyo ficilkiisa uu sameynayo calaa faraaqihi faraaqiilimaami imaamka dhamaystirkiisa waa inuu ka horeeyo fuqahada mogtahay waa wax yar bay ku adkeeni a ah, hadda waxa weeyaan hana ka dambeeyo samaynta hore kicitaankiiyo dhamaystirkan ha ka dambeeyo intaa may ahaan leed ya laakin waxaa la rabaa in hog washa lagu yar axeeyo iyagu alfaadooda agtooda basiid bay ka ahayd lakin innagana way yar adag tahay ayagu way ka sahlaneed marka mutaqadima calaa faraaqihi yaa sheegi kara a mhm. ka hore kusii jirna sax aye mutaqadiman calaa faraaqihi marka uu isaga uu dhameynayo intu ka intuuna dhameyn adig waa ku jirtaa adig waa ku jirtaa yani faraaqiisaas uu bogaayo qabla faraaqihi waa in adiga aad soo gashaa meesha rukuucsan ma ogtahay u rukuucay adiga rukuucdaada maxaa la rabaa inay dambayso waa ka daba rukuucday ha dambaysadaas ha u malaynin markuu rukuucda bogo inaad adiga aad rukuuci ee intuuna rukuucda bogin baa lagu yidhi ka gaarsii intuu rukuucda bogin ka gaarsii marka waa ina rukuucda iskugu tagtaan ka dambe oo ha ka hor rukuuco haddana intuuna rukuucda dhamaynin ka gaadhsiiya adiga intaa wey waxanta laga hadlaya lidalika nabiga alayh salaam wuxuu yihi fatilka bitilka fatilka ila waxaad rabtaa waxaa la rabaa imaamka imaamuunku inay isku dheelitiran yihin inta uu imaamku yiri inaad tiraana la rabaa tasbiixda hadduu toddoba jeer uu yiraahdo adna toddobada jeer waad dhihi oo sead kudhigi bu kaa hormare waad oga dambeysaa adigana ah, waa saas macnaha waad oga dambeyni laakiin aad oga dambeyside waa inaad rukniga isku gaadhaan rukniga waa inad isku gaadhaan waa rukuucay waad ukaalisay markaad artan rukuucad aad ka daba rukuucday waad ka dambaysaa sax laakiin rukuucda uu ku jiro intuuna bogin baa raba inad rukuucda ku gaadho markuu laakiin samica allahu leeyahay waad ka dambaysaa haddana soo ma waad ka dambaysaa rukuucda uga dambaysaa fa tilka intaa uu kaa hormaray bitilka intaad kadib dhacday adna uga dambaysay ayaa loo dhigi marka waxba kaama horeeyo yani isku in baa tihiin isku in baa socotaan laakiin un ka dambaysa adna la intaa wey ayb walyakun ha noqdo ibtidaau ficli mutaakhiran mid ka dambeeya can ibtidaa'ihi samayntiis bilowgiisa wa mutaqadiman waa inuu mamuumku noqdo mid ka hormara calaa faraaqihi dhamaystirka imaamka intuun weli dhamaystirin ruknigii waa inuu kahormar kahorgey ka hortago wa yutaabicuhu fi laqwaali afcaasha aan soo marnay wa yutaabicuhu fi laqwaali ayda aydan ay kal afcaali sida afcaasha la rabay inuu ugu raaco aqwaashan waa inuu ugu raaco allahu akbar ku dho allah akbar ka dabadhe samic allahu liman xamida samic allah saa ka dabadhe ila taamiina aaminsiga mooyeene fa inahu maamuumku yuqaarinuhu imaamku ayuu la wadaagayaa oo lo eh, la dhahayaa fiihi fi taamiini muqaarana akaas halkaa wey walan markuu dhaho hal mar imaamkii maamuumkii aamiin indhaha maa rabaa eh, inaad ka hormarta maaha isagoo baadkiiba soo maraya eh, lasii dhahaya in laga dib dhacana maaha marka isku mar baa la dhihi fa inahu man waafaqa taamiinuhu taamiinu malaaika gufira lama taqadama min dambika nabi sala allah aleh wasalam walow qaaranahu fii takbiirati lixraami walow qaaranahu imaamkii hadduu maamuumkii hadduu imaamka uu la wadaago muqaarana waa xiriir wey waa xiriireen fi takbiirati lixraami ixraamka takbiirtiisii buu hal mar la yiri oo imaamkii buu la qabsaday isku mar bay dheheen yaqiinan inuu isku mar ay dheheenna waa hubaa aw shaka ama waa shakiyey war imaamkii ma takbiirta maad isku mar tirahdeen mise waa waa kaa dambeeyey maad shakiday hal qaaranahu inuu la yiri fiihaa takbiirtaasi isku mar ay dheheen buu ka shakiyey lam tancaqid salaadaa ma guntamayso takbiiratixraamkii haddaa hal mar la tirahdo imaamkii kama guntamayso gacmaha markuu taagay waa la taagtay allahu akbarti hal mar baa la tiri ama waaba shakidayba yaqiin baa la rabaa lam tancaqid <clears throat> aw fi ayrihi fi gayri takbiirati alixraam takbiirat lixraam wixii aan ahayn oo aqwaashi salaada ama afcaashii salaadae kale ah yaad la tiri la samaysay ama waaba shakiday kuriha waa la nacaa takbiiratu ixraamka waa muhim jiddan ayada lagama kacayo dhaawaceeda takbiirta ixraamka waa inaad imaamka dambaysaa kuwa kale laakiin haddaad imaamka la tiraahdo salaadaada ma burin laakin karaahiyaad ku dhacday karaahiyadana sida raajixa waa taxriim wey ah, taxriim wey leannahu mukhaalafa nabiga aleyh isalaatu wasalam hadalkiisi baa khilaaftay ah, falaa takhtalifu ha khilaafina buu nabiga aleyh isalaatu wasalam riwaayo kale wfaatatu waxaase ka tagtay salaadii kama burin qofkaasi waxaan takbiiratulixraamka ka ahayn imaamka la sameeye laakiin faatatu waxaa ka tagtay fadiilat ljamaacati jamaacada fadligeedii fadligii jamaacada ee toddobiyo labaatanka darajeed ayaa ka tagtay wain sabaqahu hadduu ka hormaro taas muqaaranadii wey muqaaranadii wey taas waxaa weye muqaaranadii waa lagu sheegay haddaad la tiraahdo takbiiratulixraam salaadaada way burti haddii aad arkaantii kale ama aqwaashii kale ama afcaashii kale aad la samaysana kuriha karaahiyadaas ah, qablahu imaamka hortiise kuriha waa la naca iyada ah karaahiyadaas waa taxriim imaam nawowi saas muctamadka wuxuu leeyahay waa xaaraan arrinta ayada ah, bian rakaca qablahu kuriha waa la nacay wa nudiba alcawdu se markaad ka hor rukuucday imaamkii oo taagan ood aragtay inaad ka hor rukuucday nudiba waxaa la suneeya alcawdu inuu noqdo ilaa mutaabacati imaamka inuu soo raaco waad rukuucday rukuucda kusugaa dhihine samica allahu liman xamida intaadan dhihinba dib iskaga soo laabe imaamka qiyaamkiisi la qabso soo noqo ilaa khada baad gashay khadaana sawaabka haddii la helo sawaabka lagu soo laabtaa wanudiba alcawdu ilaa mutaabacatihi mutaabacati alimaam in loo soo noqda sunaa wain sabaqahu biruknin meeshan fiiri halkaa hore wuxuu ku yihi wain sabaqahu ilaa ruknin tanna wuxuu yihi wain sabaqahu biruknin ay kala tahay in sabaqahu ilaa rukninta waxaa weeya ruknigii oon wada dhamaystirmin weyaan oo ruknigii rukuucdii baad aad fooda la gashay in sabaqow biruknida waxaa weeyaan rukni dhamaystiran oo kamila ah. oo inaad rukuucdii aad bogtay ictidaal aad u istaagtay ictidaalla aad u istaagtay markaa ruknigii hore waa dhamaaday laakiin haddaad ruknigii rukuucdaha aad gashay weli ictidaal u istaagin sabaqahu ilaa ruknin baad noqon sabaqahu ilaa ruknin marka taa hore wuxuu ku yiri wa sabaqahu ilaa ruknin ayuu oga hormaray miaalhu ban rakaca waaba rukuucay qablahu imaam hortiis mu rukuucay kuriha waa la nacaa rukuucda noocaas iyo horumarkaas wanudiba waa la suneeyaase alcuud cawdu inuu noqdo ilaa mutaabacati uu ku laabto wain sabaqahu hadduusa ka hormaro biruknin taamin rukni taam hadasa dhamaystiran owase bian rakaca waa inuu rukuuco oo wa rafaca uu rukuucda kasoo kor noqde markaas rukniga taam noqde uma kadib uu makatha nagaaday xageebu ku nagaaday rafcigii iyo kornoqoshadii bu ku nagaadaa taale uma makatha xataa buu iska nagaa rafaca alimaamu imaamkii uu soo kor noqonayay rukuucdii buu rukuucay waa istaagay halkaas ku taagaya marka imaamkii baa ka dambeeyey imaamkii raba inuu ka horeeyo yaa ka dambeeya imaamkaa soo rukuucay markaasoo sagna rafcigii sameeyey imamkii rukuucda kasoo kacay xataa rafaca alimaam buu taagay kan xaruma waa xaaraan rugni dhammaystiran oo kaamila ayuu ka hormaray rugni dhamaystir buu ka hormaray walamta qaarkood waxay hal rugni ka dhigaan arkaanta markii laga hadlaayo arkaan salaad alficliya yaa laba loo kala qaada arkaan maqsuuda lidaatiha iyo arkaan maqsuuda lilfasli arkaan maqsuuda lidaatiha iyo arkaan maqsuuda lilfasli rukuucu hadda waa rukni maqsuud lidaatihi sujuudda waa rukni maqsuud lidaatihi jalsada juluuska fadhiga rukn maqsuud lidaatihi qiyaamka afarta waa arkaan maqsuud lidaatiha laakin alictidaalu wاljuluus bayna sajdatayni ictidaalka samic allah liman xamdu iyo fadhiga labada sujuud udhexeeya arkaanu maqsuuda lilfasli ay yidhahaan maqsuudatun lilfasli samic allah markaad leedahay rukuucda iyo sujuuddaad ku kala saaraysaa fadhigaan udhexeeya labada sujuudoodna labada sujuudda ku kala faslinaysaa labada sujuud inay tahay si lagu ogaan haddaan lakala hakinin oo laisku qabto marka arkaan maqsuuda lilfasli waay saa darteed waxaa dhib badan arkaanta maqsuud lidaatiha ah inaad imaamka oga hormarto hadda fiir rukuucdii iyo itidaashi ictidaalkii waxaa laga dhigay hal rukni baa laga dhigay adoo sabaqahu ilaa ruknin sabaqahu biruknin baa lagu tilmaamay rukni baad ka hormartay waa rukuucay rukuucdii baad dana ka soo kor noqday maxaa layidhi inta waxaa lagu tilmaamay sabaqahu biruknin baa laga soo qaaday ictidaalki xataa waxaa la iska geliya rukuuc la geliy limaada lianna ictidaalku waa rukni gayru maqsuudi lidaatihi wa inama huwa lilfasli fasliga loogu talagalay saas wey marka xagga takhalufka waliba si fiican ufahmi doontaa wuxuu leeyahay halkaa hadduu saa sameeyo bian rakaca wa rafaca huma makatha rukuucdii buu ka kacay waa taagan yahay xataa rafaca alimaamu wuu taagnaa halkaasa iskugu imaadeen isaga imaamkiisii imaamkii uu dhaafay ba halka ku sugaya xaaruma horta waa xaaraan xaaraana ahaatee salaadii ma burtay wuxuu le walam tabdul ma burin maxaa yeele laba rukni meeshaas ma imaamka laba rukni kama dibdhicin haddaad laba rugni kadib dhacdo caamidan qaasidan caaliman adoo u qastaayo oo kaskaa tahay oo garanaya jahliga ay kaaga jirin markaas laba rukni waa kusoo wadaay taas ma burin walam tadul ma burin aw mase biruknayni ay sabaqa waa hormaray ma'muumkii canin imaam buu ka hormaray muxuu kaga hormaray biruknayn laba rukni kas miyahaa camdan kas wey badalad way burtay salaadaas aw sahwan sahwi buu oga hormaray laba rugni buu ka hormaray laakiin sahwi bay ka ahayd ama jahli falaa salaada ma burin ah, laba rugni hadduu ka hormaro oo caamid uu yahay way ka buraysaa hadduu ahayn oo naasi uu yahay ama saahi uu yahay ama jaahil uu yahay garann kama burin bu kuleeyahy walaa yuctadu se kama burin marka laleeyahay laa yuctadu tirsan mahayo bihadii ragca ragcadaa uu tirsan mahayo ragcaddaas ayada ahe eh, imaamka intuu ruquucda ka hormaray ictidaal ka hormaray sujuud hoosii hoobanayo ragcadda noocaasa ooma tirsana ee waa inuu hadhow markuu imaamka salaada ka baxo ragcad uu la imaado qofka noocaas qofka imaamka laba rugni ka hormaray imaamkii wuu la qabsanaysaa salaadiina kama burin haduuna ukasin haduuna ukasin laakiin markuu salaada dhego ragcad baa laga yaa laga rabaa ragcad dhalan qaadi kareen walaa yuctadu la tirsan mahayo bi ragca ragcadda noocaasee labada rugni uu imaam ka hormaray halkaa waxaad ku dhaaftaa sabqu can ilimaami mamuumkii o imaamka ka hormaray maxaa soo maray muqaaranadii iyo sabqigii waxaa kuu dhiman takhalufki waa kuu dhiman ila waxaan idhi masaladaasi fakabiruu farkacuu waxay ka hadlaysaa tacqiib bay ka hadlay soomeen maxaa baxay alqiraan muqaarana wa sabqu wtakhalufu wtakhaluf wataraki labada har u ka sheegay takhalufkii gal marka waa kadib dhacday haddaa wuxuu ordaayo hadda waa ka dambeeya oo gadaal kusoo jiitamaya wain takhalafa maamuumkii hadduu dib dhaco oo uu ka maro imaamkii biruknin rukni buu oga dabi maray bilaa cudrin cudurdaar la-aan wax cudurdaaraho qofka la dhihi karo imaamka uga harayna ma jirto cudurdaar la wey hadduu cudur jiro waa imaan doonaa kuriha waa la naca horta takhalufkaas hal rukni hadduu yahay waa karaahiyo saasku le ma burin aw biruknayni laba rukni buu ka dabamaray imaamkii batalat way burtay salaadii laba rukni marka lgu leeyahy waxaa weeye mathala alrukuucu wa asujuud ruknayn badala way burtay fain rakaca waa ku tilmaamay fain rakaca hadduu rukuuco mithaal baa usinaya saad fahamto imaamkiiba maamuumkii eh, in rakaca wactadala waxaa hadda waa takhaluf imaamkii baa hormaraya hadda hor socda fain rakaca hadduu rukuucay imaamkii wactadala imaamkii rukuucda ka ictidaalo kasoo istaago walxaal almaamuumu maamuumkiina bacdu weli qaaimun iska taagan yahay lam tabdil ma burin meesha maxaa martaa hal rukni baa laga soo qaaday kuriyadii buu soo galay kuriyadii yuu soo galay fa in hawaa hadduu sahoobto liyasjuda inuu sujuudu u hoobtay ictidaal dhammaa sujuud buu aaday walxaal huwa ma'muumkiina bacdu weli qaaimun sidii u taagan yahay imaamku sujuud buu aaday batalad way burtay meesha ruknayni ayuu kadib dhacay soo maarti laba rukni buu kadib dhacay win lam yabluq sujuuda sujuudayuu gaarin hoobashadaasaa yaa xisaabi la tirin sujuudayuu gaarin liannahu maxaa yeelay kamala ruknayni labadii rukni uu dhammaystiray ictidaalkii iyo hoobashadii iyo rukuucdii marka isku daro halka laba rukni baa dhammaystirantay wain takhallafase hadduu dib maro ma'muumkii bicudurin buu la dib maray tii horu ka ixtiraasayaa in takhallafa bilaa cudrinti maanta ma'muumkan cudurdaar baa haysta dan baa haysata oo kadib dhigtay imaamka oo la daba jiitabaya oo maxaa kamid a ka buط'i qiraa'atin qiradiisa baطi ah waa qof carab culus carab culus yahay faatixadii uu maanta o dhan ag taagan yahay ka buط'i qira'atin qiradiisa baطi aho waa carab culus yahay oo carabkiisa maxaa usleeyey maxaa baطi u tahay qiradiisa licajzin waa cajzi xagga carabka ka haysta cajz baa carabka ka haysta iska carab culisiy soo ma arkin juz aan akrin hadii la dhaho qofna wuxuu ku dhamaynaya shan iyo toban daqiiqa kura hal saac buu tegi maanta horma wax laga qaadi oo laga goori kor kasii go dhexda kasii go dadkana saas ah marka waa cajis baa kan haysta carabkiisaa culus laa liwaswasati lagu cudur daari maaye waswasasir maya hadduu cajis baa ahay oo maxaa ajis waswas baan qabaa lagaa yeeli maayo salaadi way kaa burti waswas lagugu cudur daari maayo iyaaka nacbudu iyaaka nacbudu iyaak iyaak iyaak iyaak hadaad ku haysa maanta ka war lagaa yeeli maayo taas waa waswas taas iyaaka nacbud hal mar bas waay waad baa mid xerow aho waswaas lagu imtixaamay xerta imtixaam qabi jirte yaa salaadii gelideedii baba ku adkaatay usalli iyo alaab badan baa jirte marka markuu waswaasiye u kari waayey buu dhagtar bax ku dhuftay maalintii ugu dambeysay usalli usalli daba u dh waaba daa waaba caafimaadayba jini baa ina leeyay waaxiiba ka saaray hadda laakiin ninkaas ku dharbaaxdaas eh, kaa hadli maayo adnagu kugu dhufanaya laa liwaswasati maya ninkan carabkiisaa culus mooyeene oo wuxuu ku celinaya ma jirte waswase ma haysee carabkaa culus hadduuse waswaso tahay laga yeeli maayo marka inta khallafa ku noqo hadduu ka dabdhaco imaamkii bicudrin ba uga dabdhacay kabudi qiraati qiradiisaa badiaho carab culus licajzin cajis dartiiba ceradiisa ay u baahsan tahay licajzin laa liwaswasatin waswasa darteed celin iyo ma ahee xataa rakaca alimaamu ilaa imaamkii uu ka rukuucay imaamkii ilaa uu ka rukuucay lazimahu waxaa ku laazimaya qofkaas ka daahay carab culays darteed uga daahay itmaamu faatixati faatixadiisu iska wadanaya u dhamaystiran wayascaa waa daba ordi khalfo gadaalshiisa iska daba socdo ha hiraahdo ha iska hiraahdo yascaa waa daba soconaya khalfo gadaashiisa markuu rukni ka baxa rukni kale u sii gelay kana maa lam yasbiqhu hadduuna ka hormarinse biakhara wax ka badan min halaathati arkaanin saddex rukni wax ka badan oo inuun ka dibdhicin waa loo taakileeliy soo maarti cajiskaa iyo arrintaasaa lagu cudurdaaraya aska daba socdo intuuna saddex rukni imaam ka hormarin imaamka saddex rukni lakin ka badan u ka hormaro khalaas meesha salaad mutaabaca ma jirto shaqa isku miladiin ah, maa lam yasbiqhu hadduuna ka hormarin xataa eh, muxuu yihi biakhara wax ka badan min halaathati arkaanin saddex arkaan rukni wax ka badan hadduna ka hormarin halkaas marka arkaanta uu kuu sheegana waa arkaantii taamada aheed ee maqsuud idaadkaa wey fain zaada hadduu ka ziyaadiyo saddexdii rukni buu ka ziyaadiyo ninkii waa iska daba socdaa waafaqahu imaamkiibu waafaqi fima huwa fiihi waxa marka imaamka uu ku sugan yahayba ku waafaqi wixiisi kale waa kasoo goynaya mithaalu suurada waa see mathalan imaamkii waa taagnaa waa rukuucay ko waa ictidaalay ka sooco ictidaalka waa sujuuday sujuudda waruu ka kacay tii saddexaad buu iyuu sujuuday sujuuda labaad marka deeqa rugni wey halkaasaa loo xisaabi fir sidoo ninka loogu naxay yani ictidaalkii iyo juluuskii bayna sajdaynka loo xisaabi maayo waxaa loo xisaabay rukuucdii buu kadib dhacay imaamka sujuuddii imamkana waa kadib dhacay tii labaadna waa kadib dhacay istaagii hadday noqoto sheekada intaa tii horu ku jira ragcaddii horu ku jira istaagii uu istaagay imaamkii soo istaagay iyo kiiba sida u taagan istaaga kala qabsa laleh istaag kala qabso ragcaddii ku dhaaftay ragcadda hore ku dhaaftay istaagan kala qabso a ah, laakiin intaa aynaan saddex gaarin waa iska daba soconayaan iska ayib fain zaada hadduu saddex ka ziyaadiyo waafaqahu waafaqaya imaamkiisi waafaqi fii buu ku waafaqi rukniga huwa asaguba imaamku fiihi uu ku sugan yahay ayuu ku waafaqi uma yatadaaraku yatadaaraku wuxuu gaaro kadaba tegi maa faatahu wixii dhaafay bacda salaami imaamihi imaamka markuu salaamo naqsaday kadib wixii dhaafay ayuu deena gadaal kala imaan ragcad idil baa dhaaftay ragcad idil baa dhaaftay sooma wa idaa xasa alimaamu masale kaleu galay marka ka baxday wa xasa alimaamu imaamku hadduu dareemo bidaakhilin qof soo galayo masaajidka ama meesha ku tukanayay wa huwa raakicu asagoo rukuucsan buu shanqar iyo qof hadalkiisa maqlay aw fi tashahudi ataxiyaadkii alakhiiri dambe ku jiro yu axasa daakhila qof soo galaya ayuu maqlay nudiba lahu waxaa imaamka loo suneeyaa intidaaruhu qofkaa soo galaayo inuu sugo ayaa sunna ah ha ka soo gaaro rukuucdan oo hadhow ragcadda haloo xisaabe eh tashahudkan akhiirkaa ha ka soo gaaroo jamaacadii fadligeeda ha hele wuu sugaya u dheereen bishardi se shardi baa ah, shardiga waxaa shardi u yahay an yakuuna waa inuu yahay horta ninkan asaga la sugaayo qad dakhala masjida qof masaajid soo galay isagoo laamigaas biib gaarigiisi xiinkiisaad maqashay inaad halkaas ka sugto dareer aweer halkaas soo socda ma masaajidkii baan soo gelin oo xaafadiis ka soo dhex shanqaraya Ah, waa inuu masaajidka soo galo basharda an yakuuna qad dakala masjida waa inuu masaajidka soo galo ko shanqadhiisa masaajidka ku jiraa waa laba wa an yafxushaa wey midda labaad inayna fool xumaanin aduulu dheerarka ah, qof intuu masaajidka soo galay maradii kamaha qaadanayo xagga cadhuub iskaga tufaayo telefoon iska daminayo deen aminka raba inuu waxaas marka dadkii baad ku dhibaysaa ah, waa duul faaxisha wey qof masaajidka soo galay oo toos usoo socda muddo yar buu kugu imaanay intaa waa sugi wa anlaa yafxusha wa fool xumaanin aduulu dheerarka aad ku dheeraraysa salaada dadka tat labaad wey saddex shan saddexaad an yaqsida aacata wa inuu alla darti ola jeedo daaca wa inuu jeedo ilahay darti iyo muslimiinta oo khayr iyo wanaag la jecel yahay laa tamyiizahu midabta kor wa hayn a inuu dad kale soocayni waa inuu yahay waa kan tamyiizkii ikraamahu inuu ikraamayo waa noqonin qofkan asaga si gaar u karaaminayo bian yantadira shariifa qofka shariifka inuu sugo wey duulal xaqiiri xaqiirkase maya a ah, hebel hadduu yahay waa shariif waa sugayaan ah, rukuucdiibu ilaa kala soo qabsado kii hebela hadduu yahayse danka geli maayo taasna haddii cibaadadii bay dhaawac geysanaysaa cibaadadii bay dhaawacaysaayo waa nooc tamyiiz aan loo baahnayn wey laa tamyiizow kala soocidan maya wa ikraamahu karaameen uu qof u karaameeyo gaar ah bian yantadira shariifa baa karaamadii soo geli ka shariifka inuu la u sugo duun alxaqiiri midka xaqiirkaase maya xaqiirka de cinda annaas wey cind allahi subxana watacala qofka xaqiirka ilahay ba og subxana watacaala a ah, dadka ilahi agtiisa markii la tago dad badan baa nasal allah salaamatu alcaafiya ayaa waxa weeyaan eh, ilaahay subxaana wa tacala waxayna malaysayn ay kala kulmaayen nacam ubada ah, lahu min allahi maa lam yakun yaxtasibuun ayb waikraamu bani tadarashariifa duuna alxaqiir wayukrahu waxaa la nacaa fi gayri rukuuci watashahudi yukrahu waa la dhacaa sugitaanka iyo intidaarka inuu sugo qof soo galaayo masaajidka fii hayri rukuuci waxaan rukuuc ka ahayn watashahud atxyaadan ka ahayn de wixii intaan ahayn waxba ka faaidi maayo hadduu qiyaam yahayna rukuucdii ba usii dambayso uu kasoo gaar ragcaddii hadduu dee ictidaal iyo sujuudi ay tahayna de kolley kolley ragcadda oma xisaabna oma xisaabna marka qofkan rukuucda loo sugayana ragcaddii baa yaa loo sugay inuu kasoo gaaro ka ataxiyaadki loo sugayana salaada dhamneed atxiyaadka dambe salaadii idleed baa dhaafayso loo kaadirayo ah bal inuu jamaacada helo waxaan labadaa ka ahaynse maya walow kaana limasjidin imaamun raatibun aadaabtii imaamka iyo masaajida iyo in la ilaaliyo u ka hadlay wuxuu walow kaana hadduu ahaado limasjidin masaajid hadduu u ahaado imaamun imaam raatibun taxan imaam raatibah imaam raatib waxaa la yidhaahdaa imaamka la cayinay min qibali awliyaai alumuur waliyulamrka ninka madaxda muslimiinta u ah u cayinay ama naaibkiisa u cayinay u yihi imaamka masaajidka hebel baa imaamka ah haddaan lahaynin dowlad islaamiya iyo dad muslimiin ah muslimiinta waxay ku heshiiyeen majaalis bay muslimiintu leeyihiin majlisu aima oo kale majlisulaclaa oo kale lajna iyo comiti oo kale waxaasoo dhan baba muslimiintu waxay ku heshiiyaan weeyaane walmuslimuuna calaa shuruudihim maa lam yakun shardan xarama xaraaman xarama xalaalan oo xalal xaraaman iyadoo dhibaato male arrimahaas marka qof imaamah oo la magacaabay oo ummadda meesha jooga ay ku heshiiyeen ayaa soo gelaya raatibkii asal raatib waxaa loo yaqaanay waxyaalaha ninka imaamka muslimiinta caamka ee sultada gacanta ku haya waxyaalaha asaga uu salaaxiyaadkiisa ay kamid tahay tacyiin alaima iyo tacyiin alqudaad iyo arrimahaas o dhan asagaa mas-uulkaa ah. xeelkiisay kamid tahay nacam walow kaana limasjidi masaajid hadduu u ahaaday imaamun raatibun imaam raatiba isagaasaa yaa masaajidka ku ratiban oo loo cayinay oo naadiro mas-uul ka ah walam yakun mana aha masaajidkaasi madruuqan mid la maro kuriha waa la nacaa ligayrihi qof aan imaamki ahayn iqaamat ljamaacati inuu jamaaca ka dhex oogo fihi masaajidkaas bigayri idni imaamkiisan u idmin inuu iska isagu iska yihahdo lama ogolo imaamkaasi waa raatib ko laba masjidku waa masjid duruq maaha masjid duruq wuxuu ka wadaa masaajidka wadooyinka ku yaala musafarayda ay maraan suuqaqu ku yaala maantoona jamaaca jamaaca jamaaca yaa yaa garaysa masaajidka mar walbaba jamaaca un baa isdaba socota kaasa masjid uruq layihahda ama jidkaasu iskaga yaalaayo in lagu tukado malauta lagana socdo istiraxaadka iyo wadooyinka meelaas kaga yaalaa kaasoo kale waxba imaam loo sii salaada hadii la gaaray waa iska geliya iska dhigi kartaa marka hadduu imaamku in kaana masjid raatib walam yakun matruuqan mid laska maro oo wado laga dhigtay muruur ah unan ahayn kuriha ligayrihi waa loo dhacaa imaamkii loogu talagalay waxaan ahayn iqaamat ljamacati jamaca inu ka ogo fihi masaajidkaas bigayri idin idin la-aan imaamka idmin oo imaamada iyo in lagu degdegay iyo iska gala iyo arrimahaas aad bay u badan tahay imaamka waa ka xumaanaya qalbi xumo iyo eh, maaratay waxaa imaanaysa muslimiinta inay iska hodaan ah, marka intaa ka taxadiri karta ka taxadar xataa eh, eh, xaafad kale haddaad tagto la ogolay inaad imaam noqoto ilaa iyo xaafadaaba haysujiso idinka unba haysujin waa kii saxaabiga dhihi jiray nabiga u koryeelay ayib wa kaana hadduu yahay masaajidkaasi matruuqan mid la maro masaajid iska maro oo wadooyin ku yaalo yuu noqday aw laa imaama low imaama malahaba waa iska nin walba ninkii soo gaara lam yukrah lama noco iqaamat ljamaca markaas in jamaaca laga ogo oo imaamaad noqoto dhib malaha waman sallaa qofkii tukadaa munfaridan keligii xaalu yahay aw sallaa fii jamaacatin buu ku tukaday uma kadib buu wajada helay jamaacatan jamaaca tusalii tukanaysa nudiba waxaa loo suneeyaa an yuciida inuu soo celiyo salaatahu salaadiisii macahum jamaacada labaad biniyati alfardiyati faradnimo niyadeed buuna kusoo celini salaada la yihahdo salaat licaada halka laga gelaya waxaa la yidhaahdo alicaada <clears throat> ila salaadu adaa iyo qadaa iyo icaada markay ka hadlayaan meesha ay dhacdo marka ninkan isagaa salaad waa tukanay keligii buu tukaday lakin ama jamac buu ku tukaday jamaco kaloo helay haddana inu ajir iska badsaduu rabaa ajir iska badsaduu rabaa waana fiican tahay weliba hadduu hataa jamaaca soo tukaday waa kii nabig alay sl laba nin oo kusoo tukatay mina guryahooda kuso tukatay jamaca kusoo tukaday masjid khiif imaadeen marka ayagoo halkaas ka fadhiyo arkay oo jamacadii la tukanay maxaan u dhacay sallayna fi rixaalina bay dheheen guryahana kusoo tukatay annagoo jamaaca nabigu wuxuu yii hadaad guryihiina ku tukataan ama meeshiina kusoo tukataan oo jamaco kale heshaan la tukada buu nabi sala alla alay waslam midda damba naafila inay noqonaysaa qofka munfaridka keligiiba de min baaba owla keligaabaa tukatay jamaca hesha la tuko uma waxay kaa qaadaysaa shakiga kaa saari shakiga kaa saari oo waa maxaa la dhihi qofkan maxaa ku dhaca muslimiinta waxaa ka reebay tasaa-ulaadkaas noocaas oo kalena inaad ka dhex baxdaa fiican oo banaa-ada ayaa fiican aduu masaajid kusoo tukaday iyo aad masaajid kale oo jamaacaha soo martay inaad tirado masaajid kale kusoo tukaday ma iskala tuka iyagana iskala tuka laakiin marka icaadada laga hadlayo laba shardi baa loo shardiya shardiga koobaad waxaa weeyaan waa musanifka kuu sheegaye wujuudu jamaacatin inaad jamaaca hesho shardiga labaadna waxaa weeyaan niyad faridiyana la imaato salaada dambe soo celinayso sunno weeye oo ajirkii naafiladii bay ku noqon laakiin adiga waxaad niyoon farad baad niyoon inaad sunno niyooto maaha sunno afar ragcadood la tukanayo jamaca lagu tukanayo farad lagu tukanayo ma jirto ah, ma jirto marka waaad farad baad niyoonaysaa xag allah ajir iyo thawaab iyo sunaha ku noqote uma wajada wuxuu leeya waman salaa ninkii tukada munfaridan oo salaa fi jamacati uma wajada jamacatu salii nudiba waxaa loo suneeya an yuciida salaatahu inuu soo celiyo salaadiisii macahu macooda niyatan biniyati fardiyi faradnimo niyadeed wayundabu lilimaami imaamka waxaa loo suneeyaa atakfiifu inuu fududeeyo salaadaha hadduu imaam aad tahay xil baa ku saaran dad badan baad mas-uul ka tahay dadka la soco xaalkooda adcafu nnaas midka dadka u tabar daran iyo umurahaas la soco waa kii nabiga alay sla saxabada ku ya rasulla ijcal lii imaama qawmi anta imaama waqtadii ba adcafi buu yiri imaamkoodi baa tahay laakiin ka ugu daciifsan ku dayawyo nabig sal alla alay slam odayaasha duquulay kuwa sidooda iskaga tabar yar kuwa xanuunsan kuwa waa inaad xaalkooda aad ogaataa la rabaa salaadiina laakiin aad dhamaystirto ood kaamil ay tahay bitamaam maaha inaad salaadii oo fududayta tirahdo aad ah, sunadii nabiga alay salam iyo hadyigiisa laga tago wayundabu waxaa sunaa lilimaami atakfiif inuu fududeeyo fain calima hadduu ogaado waxaa loo fududaynaya nabigaba sheegay alayh salaam faina fiihim saqiim wadaciif walkabiir wadalxaaja kuwaasaa la firinaya fain calima hadduuse ogaado imaamkii ridaa maxsuuriina dad koobana la koobay raali ahaanshahooda bitadwiili dheeraynta raalli ku ah nuduba xiinadin tadwiil dheeraynta waa loo sunaya marka iyada dad isbaarsaday baa ku joogaba oo yidhi annaga waxaan rabnaa in jujis nagu tujiyo waxa noo soo imaanoo kalena ma jirto inteenan weeyaane marka dhibaato male ah, ridaa maxsuuriina bitadwiil waxay raalli ku yihiin inay dheeraystaan waana dad koobanoo wax kusoo darmani oo log yahay male cillay isla tageen ama masaajid wax kaloo soo geliy uusan jirin wey waxaa kaloo lamid ah qofka keligii tukanaya keligaa hadda tukanayso falyudawil maashaa buu nabi sal slam yiri keligaa haddaad tukan saarabto u dheerayso lakiin markaad keligaa tukanaysan inaad gaagaabsato imaam markaad noqotan aad samaawaadka ku xidho oo dadkii aad daaliso taas sax maaha taas sax maaha nacam nabiga waa kii ka carooday aad iyo aad u carooday weliba caruur weliga caroonin sala allahu aleyh waali wasalam mucaad binu jabal saxaabiga qiimaha badnaa wayundabu waxaa la suneeyaa talqiinu imaamihi imaamkiisa inuu u laqino inuu uqabto u mooriyo oo wixii uu aayadda ku istaag idaa waqafa in waqafat qiraatu qiradiis haday istaagto qiradii imaamka u akrinayaysa qur'anka waa mucjis nabiga caleyh isalaatu wasalaam oo qur-aanka lagu dejiyey ayaabaa ay ku istaagtay bale riwaaya qaarkood aayad buu ka tegey riwaayada ubay baa u sheegay ya rasuula taragta aaya halla dakartaniha buu yiri maxay u sheegi weyday riwaayada intuu ku istaagtay buu nabiga alay salam markuu salaada ka bax wuxuu yidhi ubayo walam tusali macana soonana maada tukan ha buu yiri maxaa dhacayu marka maxaa noogu sheegi weydi marka famaa manacaka buu ku yiri haddii imaamkii marka ay ku istaagto aayaddii in loo furo weye fatxu limaam baa la dhahaa in loo furo ama talqiin limaam talqiinkaas marka qaar culamada ka a ah way yar adkeenayaan waxay leeyihiin waa inuu niyoodo qira ama qira iyo talqiin isku daro laakiin talqiin keli hadday ka noqoto oo ujeedada uu aayadan u akriya ay tahay inuu imanka u furo badala salaatuhu bay leeyihin salaadiisa way barti wayundabu ah, waxaa la suneeyaa talqiinu imaami imaamkiisa inuu u in waqafat qiraatu qiradiis haddii istaagto inta laakiin ay isdhiibayo waad ukaadanaysa hadduu taradud ku jiro oo kol ah, dib u noqo waad qiraad qaadi markuu istaago oo aayadda ku istaago markaas waxaysa hadduu khaldana ayadana waa loo sixi karaa in waqafat qiraatuhu wa in nasiya hadduu halmaamo dikran dikri buu halmaamay qira ma ahayd dikri buu halmaamay ah, faatixadii oo kale ama muxua ah, samic allah dikri buu halmaamay jahara bihi lmaamuumu maamuumkii baa la jahrayaa liyasmacu inuu maqashiiyo waa la jahri takbiirtii buu maalan iskaga ah, ka tagay waa maqashiyin ku dhawaaqay korba u dhawaaqay ama tasbiicdii ama salaadii jahriyad aheed buu siriyaba ka dhigayba siriyuu ka dhigay sidii duhurkii casrigi iskaga tukaday kor baa loo qaadi jahara bihi lma'muumu liyasmacahu inuu maqashiyo darteed aw mase ficlan ay nasya wuxuu halmaamay ficlan ficil buu halmaamay imaamkii rukuucdii sujuudii afcaashii buu halmaamay sabaxa waa tasbiixsanaya ma'muumkii subxaana allah buu leeyahay duragye haweenkiina waan soo ogaanay waa kii saxabaa isku garaacayaan sabaxa fain tadakarahu hadduu xasuusto alimaamu imaamkii wixii loo loogu baaqaayay buu xasuustay oo uu ka tegey camila bihi wuu ku camalfalayaa bihi bitadakurihi asaga xasuustiisa ku camalfali markii subxana allah loo yiri bu dib iskugu noqday waa xasuustay wax uu ka tegey camila bihi xasuustiisaas ku camal falaya wain lam yatadakar hadduuna xasuusanin subxaanallah la yiri laakiin asaga wax ka maqan inuu jiro ooma malaynayo lam yajuzi lcamalu inuu ku camal fala ma banaana biqowli lmaamuumiina maamuumiinta qowlkooda iyo tasbiixdooda walaa gayrihim kuwa maamuumiinta keyrkooda oo meeshaas ka fadhiyana warkooda asagana kuma camalfali maayo wain kafaruu haba bataane haba bataane buu ku leey marka subxaana allahdaas in lagu xasuusiyaa la rabay xasuustaadi hadii kugu soo dhada sax haddii kale isla qumantaada wado saasuu ku musanifka laakiin qowlka muctamadka waxaa weeye haddii la xasuusiyo oo dadka xasuusiyana uu ku qanco waxaa weye wuu qaadanaya warkooda wuu qaadan warkooda wuu qaadanaya ma aha aniga ma xasuusanin iyo waxaad sheegaysaa ma fahmin iyo inuu dhaho aniga ma waxba kama tegin uu iska taagnaada ma aha saasaa muctamada waliba cadada tawaatir qaarkood gaarsi shan iyo lix bay leeyihiin zubadki iyo wain kaharuu amaba taa isagaa hadalka wata lek wain taraka hadduu ka tago fardan farad buu ka tegey wajaba waxaa waajib ah taraka wuxuu ka tegay fardan farad wajaba firaaquhu imaamkii waa subxaan allah waa tiri wuxuuna ka tegay farad furuudii salaada kamid ah, ama rukn arkaanti kamid a ah. faradkan rukniga ku wadahay ayuu ka tegey subxaan allah yiri maqliwa maku raaci khaladka wajaba waxaa waajib ku ah maamuumka firaaquhu inuu imaamkiisa faaruqo waa ka goosanaya aw mase sunatan sunuu khilaafay ka tegey hadduu farad ka tago farad aad ogtahay inuu ka tegay ku raaci maysid hadduuse sunno ka tagay ka waran waa la fiirin sunno dheer miya ood la imaan karto ka gaarsiin karto mise waa mid eh, ma mid gaaban ood ka gaarsiin karta mise waa mid dheer ood ka gaarsiin karin ayaa la kala qaadi aw sunatan nasya wuxuu taraka dheh taraka wuxuu ka tegay imaamkii sunatan sunuu ka tegay sunadaasoo laa tufcalu aan la samayn karin ilaa bitakhalufin dibdhac faaxishin farxun mooyeene inaad wax in badan ka dambaysa mooyeene lama imaan kartid ka tashahudi atixyaad oo kale atixyaadkii horu iskaga tegay imaamkii haddaad atixyaadka hore aan ufadhiisan aad tiraahdo dee imamka wax badan baa kadib dhacaysa waxaa dhici kartaba inuu sooba rukuucabo inta atixyaad ufadhido marka wa waa takhalluf faaxisha wey waana sunno atixiyaadku ka hore ka tashahudin oo kale xaruma ma ficiluhaa sunada in la sameeyo waa xaaraan imaamka raac imaamkaa raacaysa markuu nabiga atixyaadka hore ka kacayo saxaabada ay subxaa allah dheheen gacantu u haadiyey soo istaaga bu yiri fa in facalahaa hadduu sameeyo oo atixiyaadkii iskaga fadhiisto iyo sunadaa dheer qunuudkiibu iskaga fadhiistay oo u istaagay oo iska quruuday badalat way buraysaa salaatu salaadiisi ah, shay sunu imaamkii ku khilaafay oo faaxish oo dheer walow yani e, e, takhaluf faaxish leeyahay suna takhallufkeeda iyo daahirkeeda ay faaxish tahay badalat salaatu way buraysaa walow waxaa u sugan u banaanse haddii isaga la qumanaato inuu sunadaa la imaado imaamka uu ka tegay haddi la qumanaato lahu waxaa u banaan oo salaadiisa ku badbaadsan karaa firaaqow inuu imaamkii faaruqo liyafcalaha inuu sameeyo imaamkii sunada ka tegay inuu niyatu mufaaraqa intuu ku dhufto kaba goostaba atixiyaadkiisa kaga haradeena uunan dib damba u raacinba taa wuu yeeri karaa laakiin imaamkii baan ku xidhnay waana khilaafi lama ogolo fain fain amkanat taana waxay ahayd waa sunno aan suuragalahayn inaad imaamka oo ka tegay aad imaato ilaa bitakhalluf faaxish bayd tii ixtiraaskeedii buu ka hadlaya wuxuu ku yidhi fain amkanat hadday suurowdo sunnadaasi in lala imaado qariiban meel dhow yacni meel dhow baad kala imaan kartaa adoon daahinba kajalsat listiraaxati fadhiga nasashada oo kale facalaha waa samaynaya jalsatistiraxa aduu imamka ka tago jalsatistiraxa imamka aduu ka tago markuu sujuuda ka kacay uu horey kasii istaago adigu waad la imaan kartaa jalsatistiraxa maxaa yeelay takhalluf faaxisha maaha wax badan kama dibdhicaysid intaad lugta dhuka lugta saarato lugta bidixka ku fadhiisato tawaruq cafwan iftiraash iftiraash intaad la imaato oo lugta bidixda ku fadhiisato wax yar weya hakadahe yaa ka daba kici kartaa taas dhib malaha ah wmataa qaطca alimaamu imaamku markuu gooyo salaatahu salaadiisi bixadain bisababi xadain xadad sababtiis imaamkii ku hortaagnaa ma kaasoo horjeedsaday imaamki hortaagnaa tujinaya dadka ma kugu soo jeedsaday baa ku dhacay salaan in yahay ogaaday ama salaada dhexdeeda sida kaga burtay wamataa qaطca alimaamu salaatahu bixadain bisababi xadain xadad sababtiis xadad baa ku dhacay waysalaan ama qamiis baba lagu lahaayo hadda xasuustay aw gayrihi ama keyrkiis oomeel wa kala qabsaday ama caloosha laga qabtay aw ayrihi falahu waxaa u waa inuu u suubado liimaamati haadihi salaat salaada imaam kara oo laga helay Eh, mxuu ahaa imaamada shuruudeedii imaamada shuruudeedii eh, aqwaasheedi iyo afcaasheedi hagaajin karoo sixi kara waa inuu yahay ayuu meesha gelinaya o sii dhamaystay salaada nabigana alayh salaatu wasalaam de waa kii intuu salaada abubakar oo ku jira uu imaaday markuu ka imaada quba ku daahay qoladii bn camar bin coof salaaddii duhuro lagu jiro u imaaday nabig aleh salatu wasalaam safkii hadduu galay waa kii abubakar uu soo baxay istiklaafka waa loo dalishadaa abubakar waa ka soo baxay meshi nabigana meeshii buu galay eh, istiklaafka waa loo dalishadaa <clears throat> cumar radi allahu canhu asaguna markii ninkii xumaaye majuusiga ah uu waranka ku dhuftay waa kii uu cabdiraxmaan bin coof uu khaliiftay oo meesha kasii wata salaada haddii marka labadoodaba salaaddii bay ku jireen qof eh, salaadi ku jiro oo istikhlaaf laga ogolaaday isagoo salaadiiba tukanaya inuu qof kale khaliifsado qof kale uu meeshii gashado oo salaaddii ku wareejiya hadiiba la ogolaaday qof salaadiiba ka burtay baa min baaba olaah on salaadba kusii sii wadi karin yaa min baaba awlaa inuu qof kale uu dadka ku magacaabo imaamada muhimadeedana tusaysaa iyo mumin muslimiinta manaamkooda inay ilaaliyaan on wax yar oo fawdaa aynan imaanin wax yaroo isku dhexdaadada bishardi salaaxiyati liimaamati hadihi salaad baa shardi ah imaamadaas waa inuu qofka salaaxiy u yahay usuu bado fain facaluu maamuumiintii baa iska cagfuubaaday oo facaluu hadday sameeyaan qabla listikhlaaf imaamkiiba intuunan qof magacaabin intuu fiifiirinaayo leeyahay yaa usuu bada dadkii fiifiirinayeyba waa la taagnaaye rukuuc bay dib u hoobteenba dad baa iska sii dhaqaaqay fain facaluu hadday sameeyaan qabla alistiklaafi intuuna qof khaliifsanino qof una magacaabin rugna rugni hadday sameeyaan imtanaca alistiklaaf markaas ah, istiklaaf iyo qof in lasoo istaajiyo meesha waa mancowday dadkii waaba iska rukuuceenba rugni galeenba marka qof kaale iyo ma jirto adig marka weysadaad iska aad imtanaca alistiklaaf fain kaana alkhaliifatu maamuuman qofka marka khaliifada ahee la gelinayo meesha laba loo kala qaadi ee qofka uu khaliifanayo ee uu bedel qaadanayo ee uu leeyahy salaada dadka sii wad usii wad ma qof maamuumahoo imaamkan asaga ee harinta ku dhacday ku xidhnaaba oo salaada la tukanayay mutlaqan mise waa qof hadda weli aan salaada soo gelin hadda ka cusub baa soo qabato haddii dadkaas aan sii tujinayay salaadoodii arrin waa ka baxaya sii geli labadaba way noqon kartaa labadaba way noqon akaamta kala duwan midkaa marka maamuumkaha sii qaybsami oo maamuum muwaafiqa inuu yahay iyo maamuum masbuuqa uqaybsami maamuum muwaafiqa muwaafiq maxaa la dhahaa maamuum imaamka la kawsaday oo salaadii markuu galaba la bilaabay kaasa tartiibkii iyo nadmigii salaada sideed buu ku socdaa isku si markuu salaada ka baxaum ayana ka baxayaan midna waa maamuum masbuuqahoo waxbaa lagala horeeyey kaasna xoog dhibaata waxbaa ka imaan kara sidii la dhihi lahaa wuu sheegi doonaa musanifke kii kale ee eh, aan imaamka ku xidhnayn marka hore hadda un lasoo magacaabayna isaguna waa inoo keeni doonaa wuxuu yihi fain kaana alkhaliifatu qofkan asaga ahe khaliifada ahe khaliifay ee imaamku uu beesha ku bedelay hadduu yahay ma'muuman ma'muum mulaqan ba ma'muum mulaqa mulaqa waxaan ka wadnaa sawaaun kaana muwaafiqan aw masbuuqan jaaza waxaa banaan istikhlaafuhu mulaqan waa banaan tahay inuu khaliifto oo u magacowdo oo meesha uu geliyo mutlaqanba mudaqan wuxuu ka wadaa muwaafiqan aw masbuuqan muwaafiq isaga garanaya arrintiisa waxba ba lagu margan mahaye kii masbuuqaha ee salaadan imaamka wax uu dhaafay see la yeeli kii waxaa laleeyahay yatanaazalu maca maamuumiin dadka u tanaasuli tiisi isaga ku socon mahaye tii imaamkiiba ku socon wa yuraaci wuxuu ilaalinayaa almasbuuqu masbuuqa nadma alimaam imaamka taxiisi imaamkii sidii u socday bu u ilaalin hadduu rukuuc maraayey hadduu sujuud maraayey ragcadda uu maraayey qaabkii imaamka ku socon halkii imaamka uu maray ayuu ka wadaya salaad jahriya aheyd salaad jahriya bay aheyd laba ragcadood jahriyadeed way dhaaftay siriyadii maraysaa kor baan hadda u jahriya ana hadda bilaabani ma dhihi karo halkaa ka socdo wayuraaci lmasbuuqu nadma alimaam imaamka nadmigiisa iyo tixiisa iyo qaabkii uu ku waday meeshuu maray fa idaa faraqa minhu hadduuse bogo salaadii hadduu bogo yani dadkii xaggoodii buu bogo dadkii maamuumiinta uu tujinayay salaaddooda waa dhamaystiratay kuwa imaamka la qabsaday hadday bogaan asaga wax ka maqayan see qaama waa istaaga isaga wa ashaara ayagana wuxuu ishaari an inay ka goostaan wuxuu le wabaa hore dhaafaye idinka iska iska goosta iska goosta oo istaaga soo dhamaystiri aw mase yantadiruun inayba sugaanba inta uu soo dhamaystirayo wixii dhaafay ay atxiyaadka kusii sugaan iyo fadhiga wa huwa intidaarka afdalu fadli badan maxay ka fadli badan yahay mina mufaaraqati ah, inay goostaan oo meesha lagu kala baxo waxaa ka fiican inay sugaan oo ay hal mar ay imaamka la salaam naqsadaan huwa afdal intidaarka fadli badan sidii salaatulkhofka waad garanaysaa salaatulkhof ah. wa huwa afdalu saas afdala wain jahila hadduu jaahil ka noqdo nadma alimaami qofkan asaga meesha la geliyey imaamkii meeshuu maraayo nadmigiisii u garan waayeba waxba iskaga darmaday masbuuq buu lahaa waxba lagala hormaray raaqabahum ayagii uu tujinayay buu isha la laacayaayo oo mulaaxadeen oo fiirin fain hamuu hadday hamiyaan bilqiyaami istaag istaag hadday hamiyaan meel asaga u islaamaa taxiyaadba aboona mise waa la istaagi ayagoo istaag isku diyaaraya duharko qaama waa kici wailaa duharka ayagoo fadhiista fadhiista isku diyaariya qacadda waa fadhin ayaga isha ku maarta xadaya ayb wain kaana alkhaliifatu hadduu yahay khaliifadii hayr mamuumi hayra maamuumin maxaan idhi khaliifada maxaan u qaybinay maamuum iyo hayra maamuum maamuumki waxaan uqaybinay masbuuq iyo muwaafiq haddana wuxuu ka hadlaya marka hayr maamuum salaada qofka markuu fiiriye u fiiriyey wuxuu arkay qof aan weli salaada gelin kii buu yiri hore usoo guda wakaala dadka salaada sii tus sii tuji ayuu yidhi kana laga hadlayaa wain kaana alkhaliifatu hayra maamuumin jaaza waxaa banaan fi luulaa ragcadda u horeysa ragcadda u horeysa hadday la maraayo waa la khaliifi karaa ragcadda u horeysa markay taagneed imaamka xadadkii iyo wixii salaada ka soo baxay qofkaas wuu dhihi karaa kaala salaada geli leannahu markaasi ragcadda hore istaag bay isla yihiin aw fi thaalitati ama ragcadda saddexaad min arubaaciyati salaadeed rubaaciyo tahay ragcadda saddexaad ayadana qiyaamka ah laa fi thaaniyati atexyaad u baahan iyo waraabicati atexyaad u baahan fadhi u baahan waxaa isbedelaysa nadmiga waa isbedeli kan waa cusub yahay hadduu socdaa salaada inuu galu rabaa istaagaa lagu soo galaa salaada fadhi baa loo fadhiyey ragcadda labaad ama tii afaraad kaasa maya laakiin ma salaad la taagan yahay ayaa la dhihi karaa ragcaddii kooaad maraysa halka kala qasabay ama tii saddexaad maraysaa rubaaciyada waaltaaniya la qabso la dhihi karaa laa fi thaaniyati maya thaaniya sadead ba la mari wala raabacati maya walaa tajibu ma waajibayso niyat liqtidaa'i maamuumiinti wey dadkii maamuumiintahaa imaamkooda waa tegey nin kalea meesha loo geliyey ninkan kale imaam cusub miyaa laga dhigi oo hadda miya haddana la niyo niyat limaama ee niyat liqtidaa ood niyoon muqtadiyan ad ihi mise tii hore imaamkaa kuu jirta tii horea kuu jirta walaa tajibu ma waajibayso niyat liqtidaari dagasho niyadeed inay kan dambe cusub ay kusii xidhaan haddana bsii bay u socota bal lahum waxaa u banaanba an yutimuu furaada iska dhaaf inay kan ay niyoodaane wada ka goosa keligeed bay iska tukan karaan kol haddii keligeed bay karaan salaadooda horena waa wadan karaan wey bal lahum an yutimuu inay taam yeeshaan baaba u banaan furaada humaa baaluka inay salaada sii wataan walow qadama alimaamu imaamkii haduu hormariyo waaxidan qof imaamkii markuu fiifiiriyo qof bay la noqotay inuu dadka sii sujin karo wlqoomu qoomkina kale mid kale iso hordhigeen qoomkin waay barubna farta laisku fiiqaya walow qad bel salaada buri walow qadama alimaamu waaxidan mid buu soo hormariyey wlqoomu qoomkuna aakhare mid kale hormariyeen ay roos riixeen famuqadamahu famuqadamahum famuqadamahum awlaa ah, kee awlaa muqadamulma'muumiin ah, maamuumiinta midka maamuumiinta ninka ka raadli noqdaan oo dhahaan kaas imaama lannahu imaama qowmin wahum kaarihuun nabig alay slam u hadlay qoom ay nacayaan imaam ay nacayaan inay u tujiyo ma banaana ma banaana ah, hataa salaadiis lama aqbalayo raadiiska daciif ahaadee laakiin riwaayooyin kale iyo wax kala laga fahmaya inay inuu sax yahay imaamka haddii ay dadka aynan raalli kacin oona jecleen bisababin sharciyin waa laazim inaad ku darto bisababin sharciyin a ah, waa ree hebel iyo meel kaleu ka imaaday iyo kabaana la weeye iyo arrimo noocaas oo kale hadday tahay taas sharci maaha laakiin waxaa har waa inuu sharci tahay qiradii buuna hagaajin karin afcaashu salaad buu ilaalinaynin imaamadii iyo kawarhayntii maamuumiintii buyuunan marat si logu talagala u dhowraynin salaad buu ugu dheereeyaa arrimo noocaas oo kalea ah waa inay jirto ah, haddii laakiin ayna sabab sharciga aysan jirin oo kahosho un qofkan ay iska naceen ama khilaaf u dhexeeya ay tahay laa yuctabar ah, ama maaratay muctaqadka iyo aqidada aftirkeeda waa kusoo gelaysaa aqidada aggeeda marka haddaysa saa ahayn wuxuu ku le fa muqadimahum kay hormaryaanba owla wallahu aclam bilahi towfiq wsala allah wslm cala nabiyina mxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin